الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وما بعد baabu salaati alciideyn labadii ciidood salaadoodii ayuu baabu yahay ciid alfitri oo ramadaanka akhirkiisa ah iyo ciid aladxaa oo ciidda carafa ah labadaasuu ka wada can caaishata radi allahu canha qaalad waxay tidhi qaala rasuulu اllahi sal lay waslam rasuulku wuxuu yidhi alfiطru afurku yowma maalinka weeye yufطiru اnnaasu dadku ay afuraan waaladxaa udxiyaduna yowma maalinta weeye yudaxii ay udxiyaysanayaan annaasu dadku waxaa wariyey xadiidka atirmidiyu baa wariyey wuxuuna yidhi markuu wariyey xadiiun xasanu hariibu صaxiixu min hada اlwajh waa xadiid xasano hariiba oo صaxiixa ah ah, wejigan ama dhinacan xadiidka sanadkiisa waxaa ku jira in la yidhaahdo yaxya ibnu yamaan alcijli oo saduuqun caabud caabidu ku sheegay xaafidku yukhطiu kaiira waqad tagayara buu nin saduuq waa sidiisa kale laakiin gaf badnaa akhirkiisiina waaba isbedelay sheekhu waxaan dhihi laha xadiidku shawaahid buuse leeyahay walow sanadkiisa dacfigaasi haba ku jiro laakiin xadiidku wuxuu leeyahay shawaahid badan ayib sheekh albani wuxuu leeyahay kama fi lirwa wuxuu leeyahay xadiidku daciifu min hada alwajhi liamrayn laba arrimood daradood daraadood ama sababtood ayuu xadiidku wejigan daciif ku yahay mid waa yaxya ibnu yamaankaan hadda sheegnay talabaadna wuxuu khilaafay buu leeyahay rag siqaad ah oo xadiidka ka dhigay inuu yahay xadiidu abi hurayra ee uusan ahayn xadiidu caaisha saas daraaddeed wuxuu leeyahay waa khata waana gaf xadiidka in la yidhaahdo can caaisha oo musnadu caaisha laga dhigo xadiidku waa musnadu abi hurayra saasuu sheekhu taqriirinaya duruq badan buu leeyahay xadiidku iyo shawaahid u markhaati kacaya waxaana ka mid ah xadiidka abu hureyra tirmidi laftigu soo saaray asawmu yowma tasuumuuna waalfitru yowma tuftiruun waaladxa yowma tudaxuun sanadkiisuna waa xasan kadalika xadiidu abi hureyra cinda abi daawuuda wadaara waalbayhaqi sawmukum yowma tasuumuuna waadxaakum yowma tudaxuun walow sanadkiisa inqitacba ha ku jira laakiin waa shaahid isagana xadiidka xoojinayo xadiidka marka axaadiistaas lagu xoojiyo xasan buu noqon karaa xadiidku waa sugnaan karaya alfitru yowma yuftir اnnaas afurka oo laga wado ciidda afurka afurka ciidda la afuraye macnaha soonka laga afuraya waa markay dadku afuraan ciidda udxiyada ee carafana waa maalinkii dadku udxiyaysanaya waxaa loo deliishaday oo loo daliishanaya xadiidka in ruuxu hadduu keli ahaantiisa wax arko oo bishir maalan shuwaal uu arko laakiin aragtidiisii lagu qanci waayo keligii isagoo ah iyo laba iyagoo ah iyo inaysan yani waxa weye iska ciidi karin waxaa laga doodsan yahay ma iska afuri karaan maadaama ay hubaan inay arkeen ma iska afuri karaan mise waa inay soomaan laakiin waxaan la isla diidanayn ciiddii maalinkay dadku ciidahayaan waa inay dadka raacaan ama midda fitriga ha noqoto ama tan kale ha noqoto maalinkay dadku carafo taagan yihiin ayaa carafo ah maalintay ciidda udxiyada ay ciidahayaan baa ciid ah ruuxii kadib dhac ama ka hormaraaya bimacnaa waa khaldan yahay baa laga wadaa macna dadka marka waxaa laga wadaa assawaad alacdam ummadda jumhuurteeda iyo badankeeda xilliga ay ama bishii aragtay ama muxuu ahaayey ay udxiyada markaasi ay ciidayso xilligaa unbaa la raacaya wy man saas wa can abi cumayrin bni anas maalikin radi allahu canhuma can cumuumatin adeeryaalo wuxuu ka warinaya lahu isaga u sugnaatay oo lahu isaga usugnaado min asaxaabati saxaabada ka mid ah. rag adeeradii oo isaga adeeradii ah ayuu ka warinaya anas bin maalik abi cumayr ibni anas bn malik can cumuumatin adeerro xaggood wuxuu ka warinaya oo lahu isaga u sugnaato min asaxaabati saxaabada ka mid a ana rakban safar iyo socoto geel wadata ayaa jaa-u yimid ragbiga waa safarta markii ay gaadiid geela inta badan ay wataan safar ayaa jaa-uu yimid rasuulkay u yimaadeen oo magaalada madiine yimaadeen fashahiduu markaasay markhaati fureen annahum iyagu ra'w inay arkeen alhilaala bish bilamsi shalay inay arkeen fa faamarahum markaasuu amray annabiyu nebigu wuxuu amray sal lay waslam an yuftiruu amarahum saxaabada laga wada ummadda wuxuu amray saxaabada marka nebigu an yuftiruu inay afuraan waidaa asbaxuu markay waabaristaanna an yaqduu inay ka ilaa musallaahum meeshii salaada ciidda ay ku tukan jireen inay usoo ka lahaan raba waxaa xadiidka axmed wa abu daawuuda wa haada kani lafduhu abu daawuud lafdigiisa wey waisnaaduhu sanadkiisuna saxiixun weya bui xaafid kadalika waxaa xadiidka soo saaray alimaamu nasaa fi sunan waxaana ku sugan oo isagu uu dheeraad leeyahay nasaa-i faamarahum an yuftiruu bacdama irtafaca annahaar marka uu nebigu afura leeyahay waa mar ay qoraxdu kor joogto barqin dheer ah maalintu kor noqotay xadiidka sidaa xaafidku u saxiixiyey baa waxaa isaguna saxiixiyey ibnu mundir iyo ibnu sakan ibnu xasmi nawowi albayhaqi iyo sheekh albani alimaamu shaaficina inuu qaato xadiidkaasi wuxuu ku xidhay calaa sixatihi axaadiis badan baa jirto imaam shaafici caleyh raxmatullah caam buu ku yahay inuu yidhaahdo hada alxadiidu idaa sixa bihi qultuhu xadiikaasi hadduu asixo waan qabaa xadiikani axaadiistaasu ka mid yahay ab xadiika wuxuu faaideyn haddii xilliga salaada ciidda la tukanayo inay subaxda hore tahay waana sidaas xilli hore ayaa la tukan jiray waxaa kale uu faa'iideynayaa haddii dadku ay waagu ugu baryo iyagoo moodaya inay soon tahay oo sidaa ku soomaan oo xilli barqinkii ama duhurkii ama gelinka dambe ah bishii meel laga soo sheego in shalay laga arkay dadku way afurayaan maalinkaa inta u laaban ma sii soomanaanayaana way afurayaan markay afuraanna salaaddii ciidda maadaama wakhtigeedii lasoo dhaaf maalinkaa maalinta ku xigtaa laga dhigaya maalinkaa maalinta ku xigta subaxdii xilligii salaadda ciidda loo kalihi jiray xilligaasaa loo kalahaya oo laga dhigayaa wuxuuna xadiidku faa'iideynaya ruuxa muslimka ah oo jamaacada muslimka ah, hadday soo sheegaan bishii bishii inay wakhti hore arkeen in la qaadanayo shahaadadooda saas man bal fii sunan abi dawuud waayrihi xadiidka ay culimo badan saxiixinayaan inuu cabdullahi bni cumar talaa'a annaasu hilaala wakiila bishii bay dadkii fiirfiiriyeen markaasaa nebiga u sheegay inaan anigu arkay rasuulku sal lay wasalam wuuna qaatay dadkana wuxuu amray inay soomaan buu yidhi fa ficlan sidaas wey man ayb xadiid kalea jiroo dhahaya laba muslim hadday ka markhaati kacaan waa lagu soomaya waana lagu afuraya isaguna waa subyah culimada qaarna labay ka dhigayaan shardi qaarna hal waa ku filan yahay bay leeyahy wasawaabu waxa weye hal ruuxoo muslimo caadila hadduu seego waa la qaadan wey macnaha sidaas weyaan wakhtigii hadduu dhaafay oo maalin weyntii ay tahayna sidaa xadiidku sheegayo la dhihi maayo annagu de xalay waxaanu ku waabarisanay soon ma annagaa jebin karna waa la jebinaya leanna maalin ciid ah oo bishii dhammaatay in lasii soomo waa alad soon in la sii waday masale aladow marka ceeb maaha inaad jebiso ila nebiga salawatu rabbi wasalaamu aleyh sunadiisi ayaa sidaasa man sunada nebiga ayaa sidaas ayb saaibteena haysatay ka mid tahayo bishiioo la arkay baa markii lasoo sheego oo la yidhaahdo halkaasaa laga arkay baa waxaa la leeyahay de xalay dadkii waxaan u sheegnay in la soomay ma annagaa ku noqon karna ma haddaan dhihi karnaa dadkii dib u afura oo nabigaaba yidhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh soo sunnada in la raaca ma sunnada in la raaca wey haddii dadkii idaacadaha telefishinada looga sheegay bishii la waaye dadow ha la soomo barqinkii ay sugnaato bishii in la arkay waa in telefishinada idaacadaha lagu celiyo la yidhahdo waa la arkay afura xilligii salaadda ciidi hadday joogtana markaa salaadda imaada la yidhahdo haddayna markaa jooginoy dhaaftayna waa in maalinka dambe salaaddii ciidda loo qalay laakiin maalinkaa la afur wey macna sidaa weye sunada nebigu salawatu rabbi waslamu aleyh hadigiisba wacan anasin radi allahu canhu qaala wuxuu yihi kaana wuxuu ahaa rasuululahi sal lay sl rasuulku wuxuu ahaa laa yaqduu mid aan kallihin yowma alfitri afurka maalinkeeda maalinka ciidda la afurayo ramadaan laga afurayo maalinkaasi mu uusan kallihi jirin oo salaada iyo musallaha muusan u kallihi jirin xataa yaakula ilaa uu cuno tamaraatin timirooyin xabado timira akhrajahu waxaa soo saaray xadiidka albukhaariyu bukhaari baa soo saaray wa fii riwaayatin waxaa ku sugan mucallaqatin oo la tacliiqiyey mucallaqatin la tacliiqiyey oo sanadka qeybkiisa hore laga gooye oo wawasalahaa uu xidhiiriyey axmedu axmedna uu xidhiiriyey waxaa ku sugan waya'kuluhunna wuu cuni jiray nebigu xabadaha timirta afraadan tiro isdheer buu cuni jiray ayib macnaheed waxa weeye yakuluhunna afraadan taas xaafidku wuxuu leeyahay bukhaari baa tacliiqiyey tacliiqana waa kaan soobada soo marna soo sheegno tacliiqa waxaa la yidhahda xadiidka sanadkiisa qeybta hore la jaro saas man qeybta hore ama labada nina u horeysa ama saddexda ama afarta xataa haddii saxaabiga laga bilaabo waa mucallaq oo sanadka intiisa hore o dhan la jaro bilowga sanadka laga bilaabo haddii la gooyo waa mucallaq xadiidkaasi uu bukhaari mucallaqa ka dhigay iyo lafdiga uu tacliiqa ku wariyey axmed baa xidhiidhiyey oo sanadkiisu iswato maca bilowgii ah buu axmed keenay wy man waana intan wey inta markaas wayakuluhunna afraadan afraadantaas bukhaari markuu xadiidka tacliiqiyey wuxuu ku tacliiqiyey lafdi ah wayakuluhunna witran afraadan maah wayakuluhunna witran tiro isdheer ayb axmedna waxaa ku sugan wayakuluhunna furaada wayakuluhunna furaadan marka afraadantaasi waxaa laga yaabaa xaafidku inuu macno ku wariyey oo macno ahaan uu ku sheegay lanna afraadan iyo furaadan iyo witran waa isku macno laakiin lafdiga bukhaari ku yaalla waa witran saas man lafdiga axmed ku yaallana waxa weeye waa furaadan muhimmaddanu isku mid ba imaano tiro isdheer ayib xaafidku marka inuu macno ahaan ku wariyey baa iska dhici karaysa xadiidku wuxuu kutusayaa ciidulfiriga waa ciidda ramadaan eh intaan musallaha la aadin oo salaada la aadin in la cuno ayaa sunno ah sidaana wuxuu ka soo goriyey ibnumundir akaru ahlilcilmi buu kasoo gurinaya oo ay ka mid yihiin imaamu shaafici axmed ibnu xambal iyo maalik ibnu anas iyo keyrkood culimada qaarkoodna waxoogaa waxay istinbaaday gelinayaanoo waxay leeyihiin sababtu waxa wey maadaama la soomanaa si aan maanta loogu qaadanin inay soon tahay ugu ekaanin bilowgeeda waa in wax la cuno wixii soo jiray oo in la soomo ah si ay u muuqato in la khilaafay oy u muuqato maanta inay tahay maalin ciida sidaasay leeyihi wa can ibni buraydata can abiihi aabbihi wuxuu ka warinaya ibnu burayda buraydat ibnu xusayb can abiihi aabihi burayde wuxuu ka warinaya radi allahu canhuma qaala inuu yidhi kaana wuxuu aha rasuulu lahi sal lay waslam rasuulku laa yakruju min aan bixin buu ahaa yowma alfiri maalinka afurka waa ciidda afurka yowma alfiri yowma ciid ilfiri ciidda la afurayo maalinkeeda muusan bixi jirin oo musallaha uma bixi jirin xataa yacama ilaa uu wax cuno ilaa uu wax quuto walaa yafcamu wax ma quudan jirin yowma aladxaa maalinta ciiduladxiyada ciidda udxiyada ah ee carafada aynu nidhaahno maalinkaana waxba muusan quudan jirin xataa yusalliya ilaa uu salaada soo tukado isagoo afkiisii qaba buu musallaha aadayaa salaadii buu soo tukanaya wuu soo noqonaya markuu soo noqdaa ugu horreysa cunaya rawa waxa wariyey axmedu axmed baa wariyey watirmidiyu iyo tirmidi wasaxaawi waxaana saxiiyey ibnu xibbaan baa saxiiyey kadalika waxaa soo saaray xadiidka oo axmed iyo tirmidi la wariyey ibnu maaja ibnu khusayma daara qutni bayhaqi iyo xaakim xaakim xadiidka wuxuu hi waa saxiixu lisnaad sidaasuu ku sheegay laakiin sidaa uu sheegay mehe xadiidka sanadkiisa waxaa ku jira in la yidhaahdo sawaab ibnu cutba sawaab ibnu cutba oo maqbuula ku jira abcan maqbuul cinda almusaabaca musalaxa ibni xajar wey ayib laakiin waxaa musaabaceeyey axmed iyo daarimiyi say soo saareen in la yidhahdo cuqbata bni cabdillahi arufaaci oo isaguna daciif daciif rubama dallas ninkaasaa musaabaceeyey xadiidku marka wuxuu ku xoogeysanayaa ariiqa labaad iyo mutaabacadaasu ka xoogeysanaya oo kabaya dacfigii ninkii hore xadiiku marka waa sugay saas daraaddeed xadiidka waxaa saxiixiyey ibnu qataan iyo sheekh albani alimaam nawowina wuu taxsiininaya ayb xadiidku wuxuu faaideynaya marka xadiidkii hore wuxuu faa'iideynaya oo ah maalinta ciidulfitriga intaan musallaha loo oo salaada la aadin in wax la cuno taa xadiiskii horuu la qabaa wuxuu ku siyaadiyey ciidul carafada ama ciidul adxiyada ciidul iyadu waa cagsiyo intaadan wax cunin baa salaada loo kalihi kadibna marka la soo noqdo kadib baa la cuntaynaya oo la quraacanaya macnaha ayib waxay ka sugan tahay masaladaasi cabdullaahi bni cumar bisnaadin qawiyin curwata bni zubayr iyo kaiir min ahli ilcilmi ayaa xadiidkaasi sida qabo udxiyadana in cuntada la dambaysiiyo salaada kadib laga dhigo fiqrigana in laga hormariyo sidaasay macnaha waxa way qabaan waa sida daahirka xadiiska ka muuqda sunnada nebiguna ay tahay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ayb waxaad garanaysaa marka sideedaba harcigu sharcigu waxyaaba aad adiga isleedahay waa isku midna wuu kala duwaya waxyaala adiga ay kula tahay inay yani waxa kala duwan yihiinna isku mid buu ka dhigay hadda labadii ciidood baa midna waxaa la yidhi intaan la tukanin waxa la cuno midna waxaa la yidhi markii la soo tukado kadib wax la cuno xikmadda ku jirta maxay tahay allahu aclam waa sharci adiga sidaasaa la rabaa inaad ku qaadato ama cilada fahm iyo xikmadda ku jirta ama ha fahmi marba hadduu xukumku sugan yahay waajibkaagu waa inaad madaxa saarato wacan ummi caqiyata radi allahu canha qaalad waxay tidhi umirnaa waxaana la amray an nukhrija inaanu bixinno alcawaatiqa alcawaatiqa kuwa xoroobay ayib jamcad waalxuyada iyo dumarka caadada qaba fi lciidayni ciidaha dhexdooda yashhadna waxay xaadirayaan alkhayra khayrkay xaadirayaan wa dacwata almuslimiina cawaatiqdu waa gabdhaha waaweyn gabdhaha macnaha guurgalkaaa gabdhaha guurgalka gaadhay ayaa cawaatiq layidha waxaana loo leeya bay leeyihiin liannaha cataqat nafsaha can ilxidma gabadhu markay yar tahay oo fudlayta way adeegtaa markay waxoogaa fulsatoy weynaato adeeggaasay ka xorowdaa marka mukhadara la yidhahda ama mukhabaa la yidhaahdaayo khidri baa la geliya waa la asturaa markaa marka kuwaasaa laga wada cawaatiqda walxuyada iyo kuwa caadada qabaan inaanu soo saarno filciidayni ciidaha inaanu soo saarno yashhadna waxay xaadirayaan ama xaalay xaadirayaan alkhayra khayrka iyo wa dacwata almuslimiina muslimiinta baryadood yani baryada muslimiinta ilaahay baryayaan iyo ducada bay ka qaybgelayaan wayactazilu way fogaanayaan alxuyadu kuwa caadada qabaaya almusallaa ayi salaata wey ah, sida riwaayo kaleeto ay qeexayso ayi salaata musallaha waxaa laga wadaa salaaday ka fogaanayaan iyagu salaad ma tukanayaan muttafaqun caleyh lafdiga muslim waxa weeye waxay leedahay ummu caiya waxaana la amri jiray inaanu dumarka soo saarno filciidayn waxaa kaloon soo saari jirnay gabadha bikrada ah iyo mukhaba'ada midda la qariyey gabadha asturan waxay tihi marka alxuyadu yakhrujna fayakunna khalfa annaas kuwa caadadu qabana way soo baxayaan markaasay dadka tukanaya gadaashooday istaagayaan yukabiruuna maca annaas dadkay la takbiirsanaya allahu akbar allahu akbar talaleey bay dadka la qaadayaan iyagoo caado qaba ayib waxaana laga qaadan haweeneyda caadada qabta inay ilahay uxisi karto sooma ayib bukhaari lafdigii isagu waxa weeye umuxatiya waxay leedahay waxaana la amri jiray inaanu soo saarna maalinta ciidda ah xataa nukhrija albikra min sidriha ilaa gabadha bikrada asturkeeda gantoobka gadaashiisa aan ka soo bixin inaan soo saarna amri jira yani waxa wey sidriga waxa weye meel waxaa jira guriga ka mid ah oo qowladahoo asturkeeda leh oo gabdhuhu intaynan guursanin lagu asturi jiray markay guursatay ka baxaysaayo guriga ninkeeda ku wareegaysa kuwaasaa marka la yidhahdaa khidriga kaasaa laga wada ayb ilaa aanu soo saarna bay leedahay dumarka caadada qaba dadka gadaashooda istaagi jireen takbiirta dadkay la takbiirsanjireen wayadcuuna biducaa'ih baryada dadkana way ka geli jireen yarjuuna barakata dalika alyowmi wa tuhratihi maalinkaa barakadiisa iyo dahaaradiisa iyo khayrkaa ayay rajo ka qabeen oo hunguriyeynayaan dadkay kala qaybgalayaan xadiidka wuxuu faaiideynayaa salaada ciidda in laga wada qaybgalo oo loo wada baxo oo rag iyo dumar dhammaan loo saaro ayb ilaa xadiidka saxiixaynka min xadiidi ummi caiya markuu nabigu ku yidhi dumarka soo saara ayaa waxay yidhahdeen yaa rasuul allah ixdaana laa yakuunu lahaa jilbaab mid annaga naga mid ah maba haysataba xijaabkay ku bixi lahayd jilbaab maba lahaba markaasaa nebigu wuxuu yhi sal lla alay slam ku yidhi litulbisha ukhtuha min jilbaabiha walaasheeda kale ee jilbaabka haysatay xijaabka haysatay waxa ka siiso oo xataa maro kaloy walaasheed leedaha kusoo soo baxda wey xataa wax kale hadday weydo hala ergisiiyo say ciidda uga soo qayb gasho saasuu nebigu salawatu rabbi waslamu aleyh ku yidhi saasman kuwii xataa aftaray ku baxaan la'ah muusan dhihin maadaama aad la adihin gurigiinna iska jooge gabdhaha ka qaata walaalihiina buu ku yidhi oo soo baxa markaas ciidda imaadaya banaanka bu rasulku yhi salawatu rabbi waslamu aleyh ayb xadiidkaasi marka wuxuu kutusaya musallaha in la wada imaano laga wada qaybgalayo xataa waxaa la soo saaray iska dhaaf kuwii tukanahaye kuwii aan tukanayninoo caadada qabay oo baryadaa un iyagu inay ka qaybgalaan iyo khayrkaa loogu talagalay xataa ha la soo saaruu nabigu yiri salawatu rabbi waslamu caleyh waxba yaan la reebin oo laga imaan ayib sidaa waxaa qaba yani waxa weeyaan jumhuurta qabta jumhuur ayaa qabta oo uu ka mid yahay imaam maalik shaafici iyo axmed iyo isxaaq iyo dhammaantood way qabaan keliya waxaa diiday masaladan bacdu taabiciin iyo nimanka la yhahdo asxaabu ra'yiga xanafiyada oo waxay leeyihin dumarka lasoo saari maayo ilaa habar weyn mooye habar uusan ninna hunguryeynayn mooye xilli fitnaa la joogaaye haweenka dhaban kalehee la fiirin karo yaan la saarin bay ah, warkaasi warsaxsan maa warha madhabi ah weye adiladana waa khilaafsany saasman dumarka waa in lasoo saro saas daraaddeed ku arki maysid xanafiyada meelaha ay ku tukadaan dumar banaanka imaanaya arki maysid oo aniga idinka qisooda qisadii south africa habeenka dhowd idin sheega ma keenayaan waana mutacasiba jiddan xanafiyada hadda joogtaa taqriiban dadka madaahibta haysta dadka ugu tacasub badan marba haddaadan muxuu ahaayey xataa iska dhaaf aimadii hore abu xaniife iyo maxamed ibni xasan iyo abu yuusuf iyo raggii hore iskaba dhaaf markaasi muftiga la jooga hadduusan u sheegin masalada boqol xadiis iyo boqol aad haddaad kaa dhegeysan maayo waa inuu muftigu dho saas muftigu markuu yidhaahdo ahlan wasahlan xataa diintoo ha khilaafsanaado warka muftiga diinu ah xanafiyada hadday sugsaas mushkilaana haysato mushkilo weyn lanna aqoontii xadiiskaa ku yar aqoonta adilada ba aad aad iyo aad ugu yar macna saas weya waxaa kaloo xadiidka laga faa'idaystaa oo loo deliishadaa ciiddu inay waajib tahay salaada ciiddu inay waajib tahay weliba cala alacyaan baa loo deliishadaa waxaa u deliishaday bacdu ahli alimaamu shawkani iyo ardaygiisii sadiiq xasan khan iyo sheekh albani iyo baa waxay qabaan salaada ciiddu inay tahay waajibun cala alacyaan waxayna u deliishadeen kow horta muwaadabadii nebiga nebigaa daa'imi jiray bay dheen weligii kama tegin waa midda labaade wuu amray oo markay umu catiya leedahay umirnaa aamirku waa rasuululahi soo ma amarkuna fii daahirihi haddaan la helin yaqtadi lwujuub soo maah ayib waxay intaa ku dareen ciidda iyo hadday jumca isqabtaan waan kaan soo marnay inay ciiddu jumcada ridayso oo isuimaadkii jumcada meesha ka saarayso soo ma jumcaduna waajib bay ahay ciiddu hadday sunno tahayna sunna waajib ma ridi karto laakiin waajib baa waajib ridi kara waxyaalaha u daliishadeen ka mid istidlaalaadkaasi waa culimmadaasi oo qaba inay ciiddu tahay fardu cayn ay tahay ama waajib cayniya ay tahay laakiin jamaahiirta iyo culimmada badankood salafan wa khalafan waxay u badan yihiin salaada ciiddu inaysan waajib ahayna ay tahay mustaxab iyo sunno inay tahay bay u badan yihiin waxayna amarkan kaga sarfinayaan wujuubka axaadiista kutusaysa inuusan ilaahay dadka ku waajibin shan salaadood ka badan oo uu ka mid yahay xadiidkii alxat bni cubaydilah fi saxiixayn ninkii nebiga uu imaan jiray sal alay waslam ee dhihi jiray rasuulka ilaahay oo ilaahay salaad muxuu igu waajibiyey ee rasuulku dhihi jiray khamsu salawaatin fi lyowmi walleyla habeenkiiiyo maalintiiba shan salaadoodunbaa ilahay kugu waajiba ee uu dhihi jiray hal calaya hayruha waxaan shanta ahayn ma laygu leeyay ee nebigu dhihi jiray salawatu rabbi wasalam aleyh ugu jawaabi jiray laa ilaa an tatawac maya shantaa ka badan laguguma laha inabaad adigu yani tatawuc iyo sunnadii siyaado la imaanaysa mooye adigu inaad wax badsi u jeeddo mooye shantaa unbaa lagugu leeyahy xadiidkaasa marka asal u ah leeyihiin salaadaha waajibka xadiidkaasina waa saarif bay leeyihiinoo ayi nas oo kaloo ku tusaya salaad waajib oo kale xadiidkana saarif u ah dabc kagama kama hadlayno laakiin salaadaha yani waxaan soo marnay maalan witirka kale witirka waa inagii soo marnay alwitru xaqun waajibun waajibun waa kaan soo marnay oo xanafiyadu ay qabeen waa kii lagu soo sarfiyoo saarif looga dhigay xadiikaas haddaan sheegnay xadiista la midka kadalika tana jumhuurta waxay leeyihin xadiidkan waxaa saarif u ah axaadiista kusuaysa shan salaadood inu ilahay inuu dadka ku leeyahay saarif bu leey adiga saasaa loo badan yahay inayna waajib ahayn lakin waa masle waxaa kaloo iyadana uu daliishaday sheekh ibnu cuthaymiin caleyh raxmatullah xadiidkan mas'alo iyadana khilaafkeedu caan yahay oo ah dumarku markay caadada qabaan inayna masaajidda fadhiisan karin oo wuxuu uga deliishaday sheekhu qiyaasulwla wax la yidhaahdo wayactazilu lxuyadu almusallaa oo musaladaasa sheekh wuxuu ku fasiray meeshii lagu tukanayay salaada ciid iyo bannaankii ayay ka fogaanayaan oo dee bannaankii salaada ciidda hadday ka fogaanayaan masaajidkii inay ka fogaanna waa min baabin awla soma saasuu sheekh ibnu cuthaymiin caleh raxmatullah u deliishaday keligiina maya waa ra'yay culimmada qabaan jumhuurtaba qabtaba laakiin yactazilu alxuya dulmusallaa inaan loo jeedin meesha salaadda lagu tukanayo lafdi kalaa caddeeyoo odhanaya asalaata saas man almusalla bimacna asala baa laga wada salaaddii ma tukanayaan laakiin banaankii lagu tukanayo wayba tegayaanba oo ducadii bay ka qaybgalayan oo takbiirtii bay ka qaybgalayaan laakiin salaaddii unbay ka fogaanayaan oyna tukanayn macna sidaas w wacan ibni cumar radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa rasuululahi sal lay slam rasuulku abubakrin iyo abubakar wa cumaru iyo cumar yusalluuna kuwa tukaday ahaayeen alciidayni labada ciidood qabla alkhubati khudbada kahor labada ciidood iyo khudbada salaada labada ciidood iyo khudbada salaaday hormari jireen kadibna khudbadaa dambayn jirtay sidaasna waa sida ay culimada badankood qabaan fuqahada waxaa ku tegey hawri iyo awsaaci iyo shaafici iyo abu thawri isxaaq iyo aab ra'yi in salaada horeyso khudbaduna dambayso waxaana keenay in khudbada la hormariyo salaadana la dambaysiiyo nimankii la dhihi jiray ree bani umaya ree bani umaya keenay sababtay u keeneenna waxay ahayd dadkaa nacay oo dadku in badanoo ka mida way ku kacsanayeen waxoogaa marka hadday salaada kadib baan khudbaynaynaa dhahaan dadku dhegaysan maayaan waa la iska kala tegi sooma si marka dadka ay salaadda ugu gaadaano warkooda loo dhegaysto bay intay dadku salaadda sughayaan bay u khudbayn jireen warkaa markay keeneenna saxaabadu waa kuwii ku inkiray ah, soma waa kuwii saxaabadu ku inkireen radi allahu canhu ee yidhi waxaan wax jiray maahay waqtigii nabiga sal l khudbada dambisiiya khudbada dambisiiya oo dee khudbadu waa khiyaari wey khudbada waa kii xadiidka nebiga sal lay slam markuu salaada ka baxa kadib oo wuxuu dhihi jiray wardadow annagu waanu khudbaynaynaaye ninkii rabowna dhegeyso ninkiirabowna iska tag ninkii rabowna dhegeyso ninkaan rabinno iska tag ah, saasuu nebigu dhihi jiray salawatu rabbi wasalamu caleyh marka waxaa la yidhahdaa bidcatu bani umaya la yidhaahdaayo aad bay u inkireen salafku ridwaan calayhim masale saxsanna ma aha ayb hadda xaadirkaas sidoo kale haalibka meelaha lagu tukado waxaa dhacda intaan salaada la gaadhin in khudbooyin la akhriyo luuqado kale oo siyaasiyiintu hadlaan oo wadaadadu dadka wacdiyaan oo wax la sheego oo baraarujo lagu baraarujiyo oo marka salaadda laga baxo kadibna khudba sakaraada la rido khudba sakaraadoo laba joogayninba in la tago kullu daalika iyaduna waa bidco kullu daalika ama khudba siyaasiya ku magacow ama wacdi caadiya ku magacow waa bidcadii reer bani umayo waay saxna maaha dadku bannaanka waa inay yimaadaan markay yimaadaanna takbiirtaasaa mashruuca takbiirta kadibna salaadda waa in la galo salaadda kadibna waa inay khudbadu noqoto wixii hadala waa inay khudbada gadaashiisa noqoto saas waa waxaan dhihi laha waa inay salaadda kadib wixii khudba waa inay noqoto macna ayib wacan ibni cabbaasin radi allahu canhuma ana anabiya nebigu sal ly wasalam sallaa wuu tukaday yowmaalciidi ciidda maalinteedii rakcatayni laba ragcadood buu tukaday labadaa ragcadoodoo lam yusalli uusan tukanin qablahumaa hortooda walaa bacdahumaa iyo gadaashooda toona abrajahu waxaa soo saaray xadiikan asabcatu toddobadii baa soo saaray xadiikana wuxuu inoo faa'iideeyey salaada ciiddu inay uun laba ragcadood tahay wa hada madhab ljamaahiir salaf iyo khalafka madhabkaasi iyo mucaasiriinta waa madhab aljumhuur salaada ciiddu inaysan laba ragcadood ka badnayn waxaa kaloo xadiisku inoo faa'iideeyey salaada ciidda wax salaadoo ka horaysana male wax salaadoo ka dambaysana male ayb cabdulahi bn mascuud iyo xudayfat bnu yamaan waxaa ka sugan annahumaa kaana yanhayaani annaasa dadkay ka reebi jireen aw qaala yujlisaani min man yarayaahu yusallii qabla khuruuji اlimaam ruuxay ku arkaan imaamkiion soo bixin isagoo oo salaad tukanahay bannaanka salaadda ciidda lagu tukado intuusan imaamku imaanin oo salaadda la tukanin dad tukanaya hadday arkaan way fadhiisiin jireen warfadhiisay dhihi jireen waa cabdullahi mascuud mascuud iyo xudayfat bnu lyamaan aarkooda waxaa soo saaray abaraani iyo keyrkii biisnaadin qawiy duruq badanna uu leeyay laba salaad ka horraysa salaad ka dambaysa ma jira marka amaa salaad ka horraysa ayadu ma jirto laa guriga walaa bannaanka toona laakiin salaada ka dambaysa labada ragcadood ee ciidda ah ruuxu markuu soo noqdo gurigiisa kusoo soo noqdo waan u tegi doonaa xadiiska kuso arorlaakiin ah, bannaankaasi ciidda lagu tukaday salaaddii ciidda marka la tukaday haddana inaad ka dambaysid salaad kale taas iyaduna waa mamnuuc sidaana waxaa ku tegey kaiir oo min asxaabi rasuulilahi ka mid ah imaamu shaafici iyo axmed iyo keyrkoodba man qaarkood waxay qabaan culimmadu waana laga horumarin karaa waana laga dambaysan karaa salaado kale waana ra'yi marduud aw oo daciif qaarna waxay ruqseeyeenoo banneeyeen gadaasheeda waa la tukan karaa laakiin horteeda lama tukan karo isaguna waa marduud sabaabku waxa weeye laa qablaha walaa bacdaha may ruuxu suu usoo socdo musallaha ciidda markuu yimaado waa inuu iska fadhiisto taxiyena lama tukado dee masaajid maaha laba ragcadoodoo ka horeeyo salaada ciiddana ma jiraan iska fadhiiso takbiirtaadii hawlahaaga iska wado saasaa la doonaya ayib salaadda marka la dhammeeyana ama khudbada dhegeyso ama iska sooto laakiin wax kaloo meesha lagu tukanaya ma uu jiro ee nabiga ka sugan salawatu rabbi waslamu aleyh wa canhu radi allahu canhu waxaa laga warinaya canhu can ibni cabaas wey radi allahu canhu ana nabiya nebigu sal lay slam salla wuxuu tukaday alciida ciiddii buu tukaday bilaa aadaanin aadaan la'aan walaa iqaamatin iyo aqimaad la'aan isagoon aadaanna samaynin aqimaadna samaynin buu salaaddii ciidda tukaday akhrajahu waxaa soo saaray abu daawuuda wa asluu xadiidka asalkiisu fi lbukhaariyi buu ku sugan yahay abuda markuu ku sugan yahay bukhaariga bilaa adaanin walaa iqaamatin ma wato intaa ma wato buhaariga markuu warin bukhari markuu warinayo waxa weye shahidtu alciida maca rasuuli illahi sal lay slam wa abi bakrin wa cumara wa cuثmaana radia allahu canhu wa kulluhum kaanuu yusalluuna qabla alkhudba saas man ciiddaan xaadiroo nebiga la tukaday abubakarna waa la tukaday cumarna waa la tukaday cumaanna waa la tukaday dhammaantoodna khudbada ka hor bay tukan jireen intaasaa kusugan amaa aadaanka iyo aqiimiiddu sheegiddeeda ayada abu daawuud baa khaas lah waxaana la mid a ah xadiidka jaabir cinda muslim imaam muslim xadiidu soo saaray jaabir laga warinayo inuusan nebigu adaan iyo aqiimaad toona samayn jirin kadalika axaadiis kaloo fara badan baa macnaha ku tusaysa in aan la aadaamaynin lana aqimaynin ayaa waxaa qaba culimmada badankood iyagoo xadiidkaa ka qaadanaya oo uu ka mid yahay imaamu maalik awsaaci imaamu ahli shaam alimaam shaafici abu thawr iyo ahlu ra'yiga oo abuxaniifiya keyrkii ah ibnu mundir baana rajaxaya alimaamu shaafici iyo culimmada qaar ka mida ah waxay rajaxeen inaan la aadaamin laakiin salaadda marka loo istaagaya in la yidhaahdo asalaatu jaamica asalaata jaamica asalaata jaamica saa in la yidhaahday iyo xogaa istixsaansadeen ama jeclaysteen ayaduna wax daliila ma laha asalaata jaamica daliil ma laha bikhusuus salaada ciidda uma laha macnaha meelo kale ku imaanaysa mana bacdu salaf baa laga soo guuriyaa inay yidhaahdeen waa loo aadaami waana loo aqimi laakiin waa ra'yi aan daliil cuskanayn ra'yiga sawaabka daliilka cuskan waa kaasoo aadaanna maleh aqimaadna maleh sidaas man wacan abi saciidin alkhudri radi allahu canhu qaala wuxuu yihi kaana nabiyu nebigu wuxu sal lay waslam laa yusallii midaan tukanin qabla alciidi ciidda ka hor shay-an waxama tukan jirin faidaa goortii rajaca uu noqdo ilaa manzilihi gurigiisi markuu ku noqdo ayuu sallaa tukan jiray rakcatayni laba ragcadood rawah waxaa wariyey ibnu maajah biisnaadin buu ku wariyey buu hi xasanin oo xasana kadalika axmedna waa wariyey ayib xaafid ilbusiri wuxuu leeyahay isnaaduhu صaxiix warijaaluhu iqaat xadiiku waa sanadkiisu waa axiix rijaasiisuna waa iqaat wuuna taxsiiniyey kadalika waxaa taxsiiniyey ibnu xajar iyo sheekh albani xaakimna wuxuu leeyahy waa saxiixu lisnaad dahabina waa ku waafaqay ayib dahabina uu ku waafaqay xadiiku marka weyn xadiidkani muxuu faa'ideeyey salaada ciid ka hor inaan waxba la tukan jirin o laakiin gadaasheeda in markii guriga uu ku soo noqdo oo gurigiisa yimaado inuu laba ragcadoo tukan jiray xadiidkan iyo xadiidkii hore waxaa laysu waafajinayaa xadiistii hore en soo marnay ee dhahaysay ciidda ka horna kadibna muusan tukan jirin ciidda kadibna muusan tukan jirin iyo xadiidkan odhanaya guriga markuu yimaaduu tukan jiray waxaa laysu waafajinayaa xadiiska odhanaya salaada ciidda kadib muusan tuka jirin waxaa lagu qaydayaa filmusalla banaankaas muusan ku tukan jirin kan diidanna waa inta meesha la joogo bannaanka oo lagu tukan maayo waxaan labada ragcadoodna ciidda ka ahayn ma kan ogolna waa markii lasoo noqdo gurigaaga aad timaado laba ragcadood iyo wixii kale tukanaysaa wal adig kuu taale ayb wa canhu waxaa laga warinaya abu saciidin alkhudri qaala inuu yidhi kaana nabiyu nabigu wuxu sal lay waslam yakhruju mid baxa yowma alfitri maalinta afurta iyo waladxaa ila almusallaa buu u bixi jiray ila almusallaa meesha wuxuu u bixi jiray lagu tukado salaadaha musalluhu waa meel bannaan ah wa walu shayin shayga ugu horeeye shayka ugu horeeye oo yabda uu ku bilaabi jiray bihi isagana asalaatu wey waxa ugu horeeye wax ku bilaabana salaadday ahayd wax kale kama hormarin jiri uma kadibna yansarifu wuu soo gadoomi jiray n wuu soo gadoomi jiro wuu issoo rogi jiray fayaquumu markaasuu istaagi jiray muqaabila annaasi dadka hortooda dadka wejigoodii hortoodu marka istaagi jiray waalxaal annaasu dadkiina calaa sufuufihim safafkoodii ay ku dul sugan yihiin dadkuna ay markaasi safan yihiinoo safkoodii u fadhiyaan fayaciduhum markaasuu nebigu wacdin jiray wayamuruhum wuuna amri jiray awaamir iyo wacdi xusuusin iyo aaain jir muttafaqun aleyhi buhari muslim baa soo saaray bukhaari isagoo mukhtasaru soo saaray laakiin lafdiga muslim waxa weeye rasulku sal lay slam kaana yakhruju yowma aladxa wa yowma alfitri fayabda'u bisala labada ciidood markuu soo baxo salaaddu ku bilaabi jiray faidaa sallaa salaatahu wasallama markuu salaaddiisa tukado ka salaamo naqsado ayuu qaama faaqbala cala annaasi wahum juluus intuu istaaguu dadka ku soo jeesan jiray dadkiioo fadhfadhiya fii musallaahum meeshay ku tukadeen fadhiya fain kaanat lahu xaajatun bibacin dakarahu linnaas hadduu markaa dan wato ciidan uu markaa dirayo iyo muxuu ahaaye sariyo uu dirahaya iyo hawl mujtamaca ku saabsan hadduu rabo markaasuu u sheegi jira dadka wuxuuna dhihi jiraoo ka mid ah hadalladiisii tasadaquu tasadaquu war wax sadaqaysta war wax sadaqaysta buu dhihi jiray wa kaana akharu man yatasadaqu annisaa uma yansarif dadka ugu badan ee ciidda wax sadaqaystana dumarkay ahaayeen kadibna nebigu waa gadoomi jiray salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiiskaasi wuxuu inoo faa'iideen nebigu salaada ciidda inuu ku tukan jiray musalaha salaadulciidi fi lmusalla risaale sheekh albaani leeyahay wey musallaha waa bannaan baxsan wey bannaan oo lagu tukan jiray ayuu ahaa masaajiddana laguma tukan jirin cahdigii nebiga sal ly slam wakhtigii nebiga masaajidda salaad ciid laguma tukan jirin xadiid baan u tegi doonaa sixadiisi iyo dacfigiisa aad laysugu haysto oo sheegaya xilli roobda-ay in lagu tukaday masaajidka laakiin iyadoo wax daruufa jirin wax daruufa iyadoo ayna jirin wax kalifaya in masaajid lagu tukado iyadoon jirin oo dadka musallaha u diida in masaajid laysaga tukado hadyigii nebiga ma saas man hadyigi nebigu wuxuu ahaa in musallaha loo baxo ayb musallahaasi marka yani waxa weyaan haddii in la waayaba mooye isagaa in loo baxo wey in masaajidda laga dhigana waa khilaafu hadyihi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh sunnaday nebigay khilaafsan tahay oo ma waafaqsana rasuulka salawaatu rabbi wasalaamu aleyh hadyigiisa macna ayb haddii ay xaaja timaado oo markaasi ama roob ama meeshaba dhul kaloo qaadi kara dadkii maba jiraba sida masaajidda qaarkood maala hadda maala xarameynka o kale markaas saladaa ciidda waxaa lagu tukadaa makana waxaa lagu tukadaa masjid alxaraam madiinana waxaa lagu tukadaa masjidka nabowiga sababta waxa weye meel kaleeto magaalada dhexdeedao dadkaa qaadi karta la heli maayo masaajidka marka in lagu tukaday waa lagu qasbay haddii roob yimaado sidoo kale ama dhibaato kaleba ay jirtay in masaajidda lagu tukadaayo markaasi waxa wey waa bilxaaja laakiin ayagoo musallihii la heli karayo dadkiina uu qaadi karayo in masaajidda lagu tukadaayo maaha xadigii nebiga salawatu rabbi waslamu calayh way khilaafsantaha arrintaa iyada ayb hadday noqoto in masaajid lagu tukado duruuftu marka ay keento in masaajid lagu tukadaayo salaadii ka horreysa salaada ciidda ee aynu nidhi lama tukan jirin waa markii musalle lagu tukanayo laakiin hadday noqoto in masaajid lagu tukado salaaddii ciidda masaajidka markaad soo gasho waa inaad tukato taxiyat lmasjid taa waxaa laga qaadanaya axaadiistii kale taxiyatulmasjidka oo aan soo marnay oo ha fadhiisanin ilaa masaajidka laba ragcaad ku tukata mooye taasi waa haddii masaajid lagu tukanayo wa can camr bni shacaybin can abiihi aabihi wuxuu ka warinaya can jaddihi radia allahu canhum qaala inuu yidhi qaala nabiy llaahi nabiga ilahi wuxuu yidhi sal lay waslam attakbiiru waxaa kaloo laga qaadan oo sunno ah imaamku dadka wacdiga uu u jeedinayo inuu dumarkana ku khaas yeelo wacdi ya an camr ibn sacib soma maxaa kaloo laga qaadanayaa in dumarka lagu khasiso wacdi oo nebigu dadka markuu wacdiga u wada jeediye iyagiina ay joogaan oo dhagaysanayaan kadib buu intuu tagu si khaasa ayaga meeshooda ugu tegi jiray markaasuu si gooniya nebigu sal lay slm wacdi khaasa ugu jeedin jiray saxaabigaa la weydiinahaya waxaa la leeyahay oo hadda ma sunna madaxdu inay sameeyaan miya oo maxay u samayn layihiin buu leey nabigiibaaba sameeye maxay u samayn layihin soo inay sameeyaan maa wacan camr bni shucaybin can abihi can jaddihi radi allahu canhum qaala wuxuu yihi qaala nabiyullah nebi ilaahi wuxuu yidhi altakbiiru allahu akbarti fi lfiri firiga afurka dhexdiisa ciidda afurka dhexdeeda takbiirtu sabcun toddoba wey fi uulaa fi rakcati luulaa ragcadda hore dhexdeeda waa toddoba wa hamsun shan wey fi lukhraa midda dambe tan kale fi lukhraa tan kale ta horena waa xwyan waa toddobo tan kalena wax weyaan waa shan waalqiraa'atu qiraa'adiina bacdahumaa bacdahumaa labadoodaasay ka dambaysaa toddobadaa iyo shantaa takbiirood ayay qiraa'adii ka dambaysaa kiltayhimaa labadoodaba bacdahumaa gadaashooday ahaatay kiltayhimaa labadooda mid kastaba raja waxaa soo saaray abu daawuud baa soo saaray wanaqala wuxuu soo guuriyey atirmidiyu tirmidi wuxuu soo guuriyey can ilbukhaariyi bukhaari wuxuu ka soo guuriyey taxiixahu xadiidkan inuu saxiixiyey alimaam tirmidi wuxuu ka mid ahaa ardadii imaam bukhaari aad buuna uga soo guriyaa cilmiga cilalka iyo axaadiista xugumkooda wasa'altu maxamed bnu ismaaciil buu le can hada alxadiis aad buu u badiyaa xadiikan maxamed ibnu saaciid baa weydiiyey bukhaariyo sidaa iyo sidaasuu yidhi sheekhiisii ahaa macnaha marka wuxuu ka soo guurinaya xadiidka inuu tasxiixiyey laakiin culimmadu waxay leeyihiin marka lagu noqdo lafdiga uu ka soo guuriyey ma aha tasxiix ma aha ee bukhaari wuxuu yihi asaxu shayin fi lbaab wa asaxu shayin fi lbaab haddii la yidhahdo asaxu shayin fi lbaab tasxiix ma laakiin wuxuu kutusayaa un baabkan axaadiista ku soo aroortay inuu ugu rooyey inay kulli wada daciif yihiin laakiin kii ugu roonaa uu yahay baa dhici karta soma taunbay faaiideen bay leeyiib waxaa kaloo xadiidka soo saaray ibnu maaja axmed ibnu xambal taxaawi fi mushkil aaaar ibnu jaaruud fi lmuntaqa daara quni fi sunan bayhaqii fii sunanihi lafdigan hadda yaalana abu daauud baa iska leh daara qudni isagu wuxuu siyaadiyey wa fi laakhirati hamsan siwa takbiirati sala allahu akbarta salaadda marka laga soo kaco shantan la sheegayaa waa shan madax bannaan ilaahu akbartii lasoo kaco marka lasoo kaco oo ragcadda koowaad intaad dhammayse ka soo istaagto talabaad usoo istaagto allahu akbarteeda kuma jirto shantan way ka madax bannaanta waa shan madax bannaan man ziyaadadaasuu siyaadey laakiin ziyaadadaasii sanadkeeda waxaa ku jira ina hahdo cabdullahi bni cabdiraxmaan altaa'ifi oo saduuqun yukhti oo ku sheegay xaafidku sidaas daraaddeed ba yani sababtiisa waxaa u daciifiyey xadiidka ibnu xasmi iyo taxaawi ujeeda xadiika sanadkiisa ninkaasa ku jira waxaana daciifiyey ibnu xasmi iyo axaawi iyo keyrkood laakiin saxiixu xadiidka uruq kaleu leeyahy oo uu ku sugany uruqdiisaas ayuu sababtooda ayay culimmada xadiid ku saxiixinayaanoo ka mid yaha bukhaari axmed ibnu xambal caliyu lmadini nawowi iyo sheekh albani ciraaqina wuxuu leeyahay isnaaduhu saalix xadiiku marka waa sugany xadiidku waa sugay shawaahidiisana waxaa ka mid a umarkaati kacaysa xadiis badan badanoo shawaahidu leeyahy xadiiu caaisha oo axmed iyo abu daawuud ay soo saareen xaakim iyo daaru iyo bayhaqi waxaa ka mid a ah xadiis abu hurayra oo axmed uu soo saaray laakiin axaadiistaasi dhammaanteed sanadkeeda maqaal kama magno oo xun baa ku jira sanadkooda laakiin markii laysu geeyo bay xoogaysanaysaa man salaada ciiddu labadeeda ragcadood takbiiraad inay leeyihiin oo midda horena allahu akbaryo ay leedahay midda dambena allahu akbar ay leedahay taqriiban waa ra'yiga loo badan yahay laakiin takbiirahaasi yaa tiradooda laysku khilaafsanya say jumhuurtu qabaani waxa waa sida xadiidku sheegayo tan horena toddobay leedahay takbiirat lixraam ayna la soconin oo marka salaada la galo allahu akbar la yidhahdo la xidhaba toddoba allahu akbar la dhahayaa waa toddoba marka takbiiratulixraam ayna ku jirin tan dambana takbiirat alrafci min asujuud markii laga reebo shan ka madax bannaan wa saas manaa ayb sidaasi waxaa qaba imaamu maalik iyo awsaaci shaafici axmed ibn xambal isxaaq iyo asxaabu ra'yi taqriiban madaahibta afartaba way qabaan siday waxaa qabaan dhihi lahaa saddexda hore asxaabu ra'yi oo qoladan xanafiyada ah ayagu ra'yi kale qabaan oo qaab kale u tukadaan saas man oo markay salaada galaan afar goor bay allahu akbar dhahaan waa madhabkooda kadibna qiraa'aday akhriyaan kadibna way takbiirsadaan waa rukuucan markay soo kacaan waxbay ariyaan qira ay akrinayaan markay akhriyaan bay haddana afar goor allahu akbar dhahaya allahu akbar bay dhahaya kadib bay markaa kadib ay rukuucayaan bimacnaa waxa weeyaan ayagu afar iyo afar wa tan horena waa afar tan dambana waa afar saas iyaga ay qabaan xanafiyadu ay qabaan ayib laakiin waxay cuskadaan adilo aan sugnayn adilo aan sugnayn bay masalada u cuskadaan xadiidka sugan waa xadiidkan oo dhahaya toddoba midda hore ah iyo shan midda dambe ah kaa unbaa sugan waxa kaloo dhan wax ka sugan ma jiro waxaa kaloo iyadana aad loogu kala duwan yahay o laisku khilaafsan yahay culimada dhexdooda takbiiraadkaasi gacmaha korma loo qaadaya wax nasoo marfuuca ma laha wax oo nasa oo nebiga laga soo guurin ama nebiga gaadhsiisan salawaatu rabbi wasalaamu calayh oo gacmaha kor ha loo qaada ama kor layaan loo qaadin dhahaya la heli maayo laakiin bacdu saxaaba waxaa ka sugan inay gacmaha kor u qaadi jireen bacdu saxaaba iyada iyo salaada janaasada labaduba ninkii marka aasaartaas saxaabada intuu cuskado kor u qaadahayana ahlan wasahlan ninkii aasaarta saxaabada u arkin inay xujo tahay oo ayar gacmihiisa iska laabanahayana ahlan wasahlan mushkilo male saasay masaladu ayb in kor loo qaadana waxaa qaba alimaam awsaaci iyo shaafici iyo axmed ibnu xambal iyo waxay qabaan in gacmaha kor loo qaado lakin maslada iska masle ijtihaadiya wax nasana ma ay laha wa abi waaqidin illeyfi radi allahu canhu qaala wuxuu yihi kaana wuxuu ahaa annabiyu nebigu sal lay aslam yaqra'u mid akhriya fi ladxa ciidladxiyada walfiri iyo ciidulfiriga wuxuu akhrin jiray biqaaf iyo waqtarabat isaaca qaaf wlqur'aani lmajiid iyo iqtarabat isaacatu wanshaqa alqamar labadaas suuraod buu akhrin jiray akhrajahu waxaa soo saaray muslim kadalika arbacaduna way soo saareen ayb waxaa kaloo sugan kama fii xadiidi nucmaan ibni bashiir fii saxiix muslim inuu nebigu sal lay slam akhrin jiray labada ciidood iyo jumcada labadaba sabixisma rabbika alaclaa ragcadda hore wa hal ataaka xadiidu alkhaashiya ragcadda dambe marka waa iska macnaha intuba way sugan yihin qur-aan haddii lagu akhriyana iyaduna baas maleh xadiidkii hadda aynu soo marnay waxay ardaynu dib ugu noqonno takbiiraadka haddii laga tago salaadaha ciiddu inay asaxayso ayaa wuxuu yahay ra'yiga loo badan yahay haddana sawaabka lianna takbiiraadku ficil nebi un bay ku sugan yihin ee amarna kuma sugna wax siiqo ahoo shardiyo ku tusaya ama wujuub iyo fardiyo ku tusayana kuma sugna laakiin ficil nebi bay ku sugan yihin saas daraadeed baa jamaahiirtu salafan wa khalafan waxay qabaan haddii laga tago inay labada ragcadood salaad ahaan asaxayaan oo ciiddii asaxayso taas bilmunaasaba lagu noqon ayb wacan jaabirin radi allahu canhu qaala wuxuu ihi kaana wuxuu ahaa rasulullahi sal lay slam rasuulku wuxuu ahaa idaa goorti kaana uu ahaado yowmul maalinta ciiddii markay ahaato oo ciiddu timaado wuxuu ahaa khaalafa mid khilaafa aariiqa jidka mid khilaafu ah ahraja waxaa soo saaray albuhaariyu baa soo saaray khaalafa ariiqa waxaa laga wadaa jidkuu ku tegey ee markuu sii socday oo musallaha usii socday uu maray iyo markuu soo noqonayo jidkuu ku soo noqday buu kala bedelay isla jidkuu ku tegey kuma soo noqonin ee jidna wuu maray markuu soo socdayna jidkii sidaan hayn buu soo maray sidaasaa laga wadaa weli abi daawuuda waxaa u sugnaaday can ibni cumar xaal laga warinayo naxwu xadiidkaa mid la mid ah. abu daawud wuxuu soo saaray isagana min xadiid ibni cumar xadiidkaa mid la mid ah. lafdigiisuna waxa weeye akhada anabiyu sal lay slam yowma alciidi fii ariiqin uma rajaca min ariiqin aakhar nabigu maalintii ciidda jid buu qaatay oo uu raacay jid kalena wuu ku noqday markuu abu daawuud la warinayo min xadiii ibni cumar sanadkiisa waxaa ku jira cabdulaahi bni cumar alcumari waana aciif waa daciif saas daraaddeed xadiidku markuu cinda abi daawuud yahay min xadiii ibni cumar isnaaduhu daciif cabdulaahi ibni cumar alcumari cubaydlahi ma cubayd cubaydlahi waa iqa waa rijaal shaykayn waayrhima waa nin iqan wey walaalamana walaala wey laakiin cabdullaahi oo mukabar oo musaqar aan ahayn markuu yahay waa nin aciif ninkaasaa marka sanadka ku jira xadiidka ibni cumar laakiin daciif ha ahaadee waxaa u markhaati kacaya xadiidka hore ee jaabir sooma ee fii saxiix buhaari isagaa u markhaati kacaya ka xadii ahaan marka waa sugan yahi laakiin waxaan ka hadlayna waa ariiqa abu daawuud ama xadiia ibni cumar sanad ahaan ma sugno laakiin xadiiahaan waa sugay hadda kahor baanu soo tafsiilinay xadiidku matnigiisu waa sugmi karaa laakiin sanadkiisu daciif buu noqon karaya waan soo taqriirinaycan anasin radi allahu canh qaala wuxuu uhi qadima wuu soo galay rasuulu lahi sal lay wasalam almadiinata magaalada madiinuu soo galay walxaal lahum cinda alhijra markuu soo hijrooday ayuu magaalada madiine yimid walxaal lahum ayaga uu u sugnaaday dadkii magaalada deganaa weeyey yowmaani laba maalmood iyagoy u sugnaatay labadaa maalmoodoo yalcabuuna ay ciyaaraan fiihimaa labadaa maalmood dhexdooda laba maalmoodoo feeste ah ama ciid ah ayay lahaan jireen sanadkiiba ayib marka iyagoo labadaa maalmood feestaynahayo oo ciyaaro oo ciida ayuu nebigu magaalada madiine ugu yimid isaga oo maka ka soo hijiro faqaala markaasa wuxuu yidhi qad abdalakum allaahu meeshaas ziyaada ku jirto waxa uu ku daray nebigu wuxuu ku yidhi sal lay wasalam su-aal buu weydiiyo wuxuu ku yidhi maa haadaani alyowmaani labadan maalmood maxay yihiin su-aashaas u jeediye markaasa waxay ku jawaabeen kunnaa nalcabu fiihima fi ljaahiliya jaahiliyadii islaamka ka hor labadan beri waa feestaanu lahaan jirna waa ciyaari jirna markaasaa rasuulku wuxuu uhi sal ly wasalam qad abdalakum allaahu alla wuxuu idinku bedelay bihimaa labadooda khayran wax ka khayr badan minhumaa iyaga ka khayr badan oo muxuu yahay yowma aladxaa buu idinku bedelay wa yowma alfitri iyo afurka maalinkiisa labadii ciidada jaahiliyada lahaydeen waa laydinka bedelay laba idiin dhaama oo idinka fiican buu alla idinku bedelayo labada ciidoodee midda fitriga mid adxada ah ahraja waxaa soo saaray abu daawuuda baa soo saaray wannasaa'iyu biisnaadin bay kusoo soo saareen saxiixin oo saxiix wa qaala wuxuu yidhi biisnaadin saxiixin yani xaafid sanadkiisu waa saxiix buu leeyay kadalika waxaa saxiixinaya xadiidka xaakim cala sharqi muslim buu ku saxiixiyey alimaamu dahabina waa ku waafaqay kadalika sheekh albani wuxuu leeyahay sidoo kale waa saxiix xadiidku marka waa sugan yahay ayib xadiidka imaamku wuxuu u keenay oo hadda meesha u keensaday in uu daliishanaya maalinta ciidda in la ciyaari karo maalinta ciidda ah ee feestada ah labada ciidoodba inay tahay ayaamu saca maalin dadka yusri iyo sac la siiyo oo la ciyaaro oo wuxuu ah laska maaratay eh, layska damashaado oo in la ciyaari karayabu u keenay ah, leanna muxuu yidhi <clears throat> yowmaani yalcabuuna fiihima way ciyaari jireen marka ciyaartii jaahiliyada ay ciyaari jireen ciidda lagama bedelin laakiin maxaa laga bedelay labadii beri unbaa loo bedelay labadii ciidoodun baa layidhi waa laydinka bedelay laba idiin dhaantaan laydinku bedelay laakiin ciyaartii ay sheegeen inay ciyaari jireen nebigu waa taqriiriyey soma waa taqriiriyey salawatu rabbi waslamu caleyh maalinta ciidda marka in la damaashaadi karo la ciyaari karaa laga qaadanayo macna <clears throat> ayib xadiid kaleba kusugantah saxiixaynkii keyrkood kusugan min xadiii caaisha xadiida caaishaa ka mid Ah, waxay tidhi abubakar baa iisoo galay maalin anigoo ila joogaan laba gabdhood waana maalmihii mino wey ciidul adxa wey macnaha tudafifaani wa tadribaan durbaan bay garaacayaan bahan gabdhuhu ay gargaraacaan ay garaacayaan nebiguna sal alay waslam mutaqashin bihawbihi maradiisuu isku daday nebigu sal lay slm dhankaas u yara jeedsaday iyadoo nebiga agtiisa gabdhihiina ay durbaankii gargaraacaan hayaan oo iska ciyaarayaan caaishana gabdhaha yararkay ku jirtaan nebiguna sal lay slam ag hurdo maradiisa huwanya maradu saaranta ayaa markaa waxaa soo galay abubakr abubakr marka gabdhihii yaryaraabuu guulguulay maca caaishadii wuxuu ku yidhi mizmaaru shayaani cinda rasuuli illaah durbaan shayaan iyo sawt shayaan baad nebiga agtiisa ku haysaan miya nebigu sal lay slam marka wejigiisa intuu maradii ka faydey buu wuxuu ku yidhi dachumaa ya abaa bakrin abubakr daabu ku yidhi gabdhaha daa fainahaa ayaamu ciidin waa maalmo ciideed maalmaha ciideed iyo damaashaad iyo in wax la gargaraaco oo gabdhuhu iska damaashaadaanoo wax tuntaadoo durbaanoo baraanburaan oo ah, mushkilo ma daa buu nabigu kuri sal ayb wa tilka alayaam ayaamu mina maalmahaasi waa maalmihii mina maalmihii ciid wey macna ayaamu minaha macna waxa weeyaan waa maalinta tobnaad iyo afarta beriga ka dambeysa maalmaha ciida wey macna ayb riwaayo kale waxay leedahay gabdhaha labada gabdhood tuaniyaani bihinaa'i bucaas ah, yani waxay qaadqaadayeen tixdii iyo gabaygii laysu tiriyey maalintii bucaas bucaasna waxay ahayd maalin ay aws iyo khasraj isku dhammaadeen oo aada laysu baabi'iyey oo taariikhda gashay maalinkaa marka markii aada laysu laayey ayaa gabay badan laysu tiriyey sida hadda jaahiliyada soomaaliyado kale isugu gabaydo qabaayishu isugu gabi jireen marka kale adkaadaan ama islaayaan oo dhacdadii maalin heblo anagii saa idiin galnay warkaasaa lasdhaafsada marka tii iyadahayba marka gabdhuhu qaadqaadahaya meesha markay fadhiyaan waxay tiri caaisha walaysataa bimuqaniyatayni bat laba gabdhaad gabdhoodoo oo fanaana a ma aha fanaaniinta hadda loo yaqaana heesa heesayaal ma aha yaan loo qaadane gabdho yaryaroo heesaayaala nebi maxamed agtiisa ku heesahay mahaba jir gabdhuhu mayna heesi jirine tixidaa horay loo tiriyey unbay uun xoogaa ku maaweel ahaan qaadqaadahay markaasaa nebigu gooshuu ku jiifay wejigiisana waa sii jeeday abubakar baa soo galay wuu canaantay wuxuu ku yidhi mizmaaru shayطaani cinda rasuuli illaah rasuulkaa ku soo jeedsado wuxuu ku yidhi dachumaa dhaaf buu ku yidhi falama afala hamastuhumaa fakharajataa bay jiri marka waxoogaa sii jeedsadeen nebigiiyo isku mashquuleen abubakar baan waxoogaa hoosta ka qandhuuftay bay waan u baaqay na cararaan ku ii markaasay hoos ka carareen waa baxeen labadii gabdhood waxaa kaloo intaa ku dartay wa kaana yowma ciidin yalcabu asuudaanu bidaraqi waalxiraab ah, isla maalinkaa ciidda waxaa niman xabasho ah baa masaajidka dhexdiisa waxay ku ciyaarayeen gaashaamo iyo muxuu ahaa eebooyinka la tuuro iyo bay isku gengenayeen masaajidka dhexdiisa faima saaltu rasul lah sal lay slam waima qaala tashtahiina tanduriina waxaan kala garan lahay bay tihi inaan anigu nebiga weydiistoon kui rasuul ilah inaan daawadaan rabaa inuu isagu ila maagayoo yidhi ma inaad fiirsataad rabtaa labadaa ma kala garanayo bay tii laakiin nebigu sal lay wasalam wuxuu yidhi bay tii waxaan ku yidhi bay tihi ha rasuulhu inaan fiirsadaan rabo faaqaamanii waraa'ahu khaddii calaa khaddihi gadaasha nebiga intaan gadaashiisa istaagay oo dhabankayga iyo dhabankiisa aan isa saarnay halkaa macnaha waxa weyaan dhegta hoosteeda garabka iyo dhegta inta u dhaxaysa halkaasay isheeda ku beegtay jidhkeeda intii kalena nebigaa ku aadan lama arko halkaasa mar ka daawanaysa ayib waxay tihi marka nebigu sal lay aslam wuxuu lahaa duunakum bani arfida duunakum bani arfida yani laazima ciyaarta amfaaska dhexdiisa ila waxa tababarasho meeshaa lagu tababaranaya qaabka laysu difaaciyo gaashaanka hubka laysaga dhiga sida loo tuuro iyo baa la baranaya masaajidka lagu tababar qaadanaya marka ujeeddadu waxa weyaan maalin ciiday waaka nebigu ku yuri sal lay wasalam cumar baa marka guulguulay oo nimankii intuu quruurx qaatay buu ku sayray war beesha masaajidka maxaad ah, nabigu wuxuu ku yuri sal lay sl cumar daa daa buu ku yidhi ah, waxaan rabnaa dadka kale inay ogaadaan inay tahay maanta maalin fusxa ah islaamkuna inuu yahay diinu saca ah marka maalmaha ciida in la faysteeyo dumarka ilmaha oo tawseca loo sameeyo waxa weya waa mushruucsidaaskutusiaadiikaas marka u daliishanaya waana masale mashruuciyadeeda laysla ogolya mana lakin waxaan la ogoleyn wixii kabadbadis kabadbadis lama ogola waxaan la ogoleyn wixii xadgudub ah shareecada wixii khilaafsan laguma faysteeyo oo muxuuna waa ciide heesaha aan iska dhegaysanno maya ha la dhegeysto waa ciida maya saas man khamrada iyo qaadka ha loo fadhiisto maya waa ciida ma soconayso hala festeeyo hala damashaado laakiin waxa weeye damashaadku waa inuu xuduudda shareecada uusan gudbin saasaa la doonaya man ayib waxaa kaloo xadiidka loo deliishadaa oy culimmadu u deliishadaan ciiduhu sideedaba inay tahay shay tawqiifi ah acyaadda wixii ciid ah waa tawqiifi tawqiifina waxaa la yidhahdaa wixii nas haddaan loo haynin aan la jidayn karin labadaa ciidood buu nebigu jideeyey salawatu rabbi waslamu caleyh labada ciidoodna wuxuu ku bedelay ciido ay lahaan jireenoo hore haddayna tawqiifi ahayn oo cid walba ay ciid iska jidayn karto maalinkay rabto nebigu bulshada kamuuna bedeleen labadoodii maalmoodee weligood abka soo gaadh soo haysan jireen kamuusa bedeleen layskumana dhibeen sooma leanna bulsha waxay soo baratay oo soo haysan jirtay in laga wareejiyo laga bedelayo dhib badan baa lagala kulmay sooma dhib badan iyo rafaad baa lala maray rafaadka waxaa loogu badheedhay waxaad garanaysaa ciidda shareecadu jidaysa waxaan ahayn lama ogola wax jidin karana ma jiro lanna tashriica acyaadda ilaahay baa iska leh shaarica iska leh allah baa iska leh bacdigiisna rasuulkaa iska leh salawaatu rabbi wasalam caleyh oo jidayn laakiin bacda mowti rasuuliillah ummaddan wax ciid u jidayn kara ma jiro ciid saddexaad baa la jidayn karay ciidda saddexaad ee wehelisa waa ciidda usbuuca oo maalinta jumcada ah bas ciid kale malihi haddaan muslimiinna ah. walaa ciidahan faraha badan ee dowladuhu samaysteen baanan lahayn ciid listiqlaal maalintii la xoroobay ciiddii madaxweynuhu dhashay ciidda dumarka maalintoodii maalinta caruurta maalinta dhakhaatiirta caalamkii o dhan wada ciid baa laga dhigay soma maalinta edsiga hadalkeena maalinta ediska boqol wax kullu daalika waa waxaan asaas lahayn muslimkuna inuu mushaarakeeyo mara tu ay qoladan mubtacadu keenan baa ku jirto iyadana ciid lmawlid alixtifaal bimawlid اnabi sal lay slm waa ciid iyaduna bidca saas man haddana waaba la weyneeyo waagii hore malaha wadaadda unbayba ku ekayde dowladaaba hadda qaatayba kadaafi kadafahu llah ayaaba hadda jidaynteedaba u ordahayba diinta kadaafi wado kadaafi diinta u wado kitaabul akhbarna lagu garab wado diin maaha saas maa marka dowladina ma jidin karto madaxina ma jidin karayo maalin dhow wuxuu ku dhawaaqay kadaafigaas waa in dowla faatimiya la dhisa buui dib loo soo nooleeyo dowlafaaimiya mataqaanaa dowlafaaimiya waa dawladii mawlidka bilowday oo masr iyo maqrib alcarabi ka talin jirta qarnigii afraad taqriiban dowlad waxay ahayd culimmada islaamku dhammaantood isku waafaqeen inay gaalo ahaayeen murtadiina marka waxaasaa macnaha lagu leeyahay dowladihii islaamkaa faystaynhayo oo ciidda ixtifaalulmawlid iyo bidca wey wax jira maa labadaa ciidood wixii ka baxsan muslimku kama qayb qaadan karayo haddaad ka qayb qaadatana adaa garanay jawaabteeda an caliyin radi allahu canhu qaala wuxuu yihi min asunati sunnada waxaa ka mid a ah, an yakhruja inuu baxo ila alciidi ruuxu inuu ciidda u baxo maashiyan isagoo lugaynaya <clears throat> isagoo socdanaya o lugta ku socda waa inuu ciidda aado ra waxaa wariya atirmidiyu tirmidi baa wariyey waxasanahu xasan buna ka dhigay <clears throat> sanadkiisu waa daciif waana waxyaalaha lagu naqdiyey alimaam tirmidi caleyh raxmatullah xasan ma noqon karay leeyihiin sanadkiisu maxaa yeele waxaa ku jira ninkii la dhihi jiray xaaris alacwar oo ka warinaya cali bn abi aalib xarik lacwarna waa daciifun jiddan waxaa la yidhaahdaa culimmada muxadisiinta qaarkood ku sheegeen inuu ka mid ahaa raggii ku been abuuran jiray cali bn abi aalib oo qaarkood baa waxay dhahdeen kadaab bu aha xaariulacwar marka ninkaasaa sanadka ku jira marka xadiidku waa daciifun jiddan aad buu daciif u yahay shekh albani wuxuu leeyahay shawaahid buu leeyahay shawaahidaas haddii la cuskadana xadiidku inuu asal leeyahay bay kutusi kartaa buu leeyahay lakiin xadiidka sanadkiisu hadduu daciif dacfigiisu xoog badan ma kabno mana xoogoobo man waxaan daciifay imaamu nawowi duruqdiisa dhammaanteedna dacfi kama marno xadiiska sida ay tahay haddana waxaa jeclaystay salaada ciidda in lagu aado lug lagu aado alimaamu thawri shaafici axmed ibnu xambal maalik isagu wuxuu yidhi hadday meeshu dhowdahayna lug lagu tago hadday fog tahayna in gaadiid loo raaco dhib ma leh waxaa dooranaya isaguna ibnu mundir kama fii wsaihi saasman waana sida sawaabka ah mar haddii wax yani muxuu ahaayey nasoo e, laaziminaya ena jir gaadiidna waa la raaci karaa lugna waa lagu tegi karaya haddii xadiidkani uun ariiq uu ku sugma la wuxuu kutusaya inay uun sunnata wacan abi hurayrata radi allahu canhu anahum iyagu asaabahum waxaa asiibay matarun roob baa asiibay fii yowmi ciidin maalin ciid ah fasallaa bihim wuu tujiyey annabiyu nebigu sal lay waslam iyaga wuxuu tujiyey salaata alciidi ciidda salaadeedii buu tujiyey fi lmasjidi masaajidka dhexdiisu ka tujiyey roob baa da-ay musallihii baa la tegi waayey kadibna masaajidkaa lagu tukaday waxaa wariyey abu daawuud baa wariyey biisnaadin buu ku wariyey layinin oo tabar daran daciif ah ayib waxaa kaloo soo saaray xadiidka ibn maajah iyo bayhaqi iyo xaakim xaakim markuu soo saaray kadib wuxuu ihi saxiixu lisnaad laakin hada laysa bisawab saxiixu lisnaad laysa bisaxiix wasawaabu waxa weye xadiidku waa daciifu alisnaad waxaana sanadkiisa ku jira laba ninoo majhuul ah nin la yidhaahdo ciisa ibnu cabdilaclى ibn abi farwa oo majhuulah iyo in la cabdullaahi ibnu cabdiraxmaan abu yaxya oo majhuula ku jira labadaa ninba way ku jiraan saas daraaddeed ba xadiidka waxaa daciifiyey alxaafid ibn xajar fi talkhiis kadalika halkanna waa sanadkiisu ku daciifiyey sheekh albanina wuu daciifinaya xadiidkani marka ma sugna ma sugna in lagu tukaday masaajidka salaad cid lagu tukaday laakiin haddii uu roob da-ayoo la tegi waayo musallihii la tegi waayo shareecada cumuumaadkeedaa laga qaadanayaa in kolba meeshii kale la heli kara lagu tukanayo lanna shareecada usuusheeda waxaa ka mid ah waxla rafcu lxaraj maa jacala calaykum fi ddiini min xaraj iyo almashaqatu tajlibu taysiir iyo qawaacidii shareecada dib loogu noqonaya markaas wabitaali haddii musallaha la tegi waayo masaajiddaa lagu tukanaya hada wabilahi towfiiq wsal llahuma wslm cala nabiyina mxamed ala ali sxbi